الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka warramayey xajka gaar ahaan axkaamtii la xidhiidhay buuraha iyo tuurashadooda waa xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo soddon wa can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canh annahu cabdillaahi jacala albayta kacbada wuxuu ka yeelay markii uu tuurayay buurta can yasaarihi dhinaciisa bidix wa minan can yamiini mina oo iyaduna xagga hawd ka xigtana midigtuu ka dhigay warama aljamrata buurtiina waxa uu ku tuuray bisabci xashayaat toddoba dhagax wa qaala markaa wuxuu ihi cabdillaahi bnu mascuud haadaa halkani maqaamu ladii waa meeshii unzilat calayhi isaga lagu soo dejiyey suuratu lbaqara suuratu lbaqara halkii ay ka warramaysee lagu soo dejiyey laga tuuri lahaa waa halkan buurtaa iyadaa jamratulcaqaba la ydhaah iyo sidii uu u tuuray isagoo nebiga ka arkay cabdillaahi bnu mascuud ayaa uu tilmaamayaa asarkani marka sida uu u tuuray waxay ahayd buuri inuu minana midigtiisa ka yeelay makana bidixdiisa buurtiina wuu tuuray marka buurtu waxay u dhaxaysaa mino iyo maka oo waa mini halkay ku dhammaataba dhinaca waqooyi bay maka ka xigtaa jamaraadka iyo minaba jamaraadkuna waa dhinaca haw marka dhinaca galbeed buu iska taagay buurtuna xaggaa bari bay ka xigtay sidaasuu u tuuray markaa dabeedna miladii uu ka yimina midigtay ka xigaysa makada uu ku socdaana bidix bay ka qabanaysa buurtana galbeedku iska taagoo sidaa bari buu tuuray halkani waa halkii lagu soo dejiyey suuratulbaqara ugama jeedo baqaraa halkan kusoo degtay oo dee baqari waxay ahayd ba meelihii suuradihii ugu horreeyey markuu nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam madiina suuradihii ugu horreeyey madiine kusoo degay baad ahayd suuratulbaqara laakiin siduu shaarixuba kuu tilmaamayo waxa weeyaan inamaa ashaara ibnu mascuud ilaa suurati albaqara lianna axkaama almanaasiki kaiiratu fiiha waa meelihii dartood loo soo dejiyey suurat lbaqara suurat oo ka warramaysay axkaamta xajka iyo sida loo gudanayo meelihii ay ka warramaysay tilmaamaysa wey hada maqaamu ladii unzila calayhi ay liajli suurat lbaqara sunnahan in la dabiqo oo sidan uu nebigu u tuuray loo tuuro waa meelihii ay ka soo degtay suurat lbaqara axkaamtooda ay ka warramayso xadiidka waxaa laga qaadanaya sida loo tuurayo buurtaa la yidhaha jamrat lcaqaba inay dhinaca galbeed la iska taagayo sababtu waxa weeyaan bay leeyihiin nintanaan dee sidan la isugu simin buuraha iyo ereyadooda labadan buuroode horena way oo sanaag laga tuuray lahaayeen buurtanina maadaama halkii sii foorartay ee mini ay ku afgo si ay tahay tuur yar iyo meel jarah iyo waxbaa ka shisheeyey marka sida ugu habboon ama meesha ugu wanaagsan ee ugu sallaxan ee laga tuuri karayay baa dhinaca galbeed ahayd kuwa kalena dhinaca hawda laga soo socda laga soo tuuraya marka waa kaa kule kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo toddobaatankii markay hijradu ahayd ayaa la ballaadhiyey oo tuurtii yarayd iyo wixii laga jaray waxa halkan aynu ka fahmaynaa oo kale dhagaxa lagu tuurayo buurtan inuu toddoba midh yahay bisabci xasayaat mutataabicaat waaxidatun bacda alkhraa mutawaaliyaatin corfan waa toddoba dhagax oo isdaba socda waxaa taa looga jeedaa masalan hadduu qofkii toddobadii dhagaxba qaato oo uu mar kula liqsiiyo midunbaa loo tirinaya toddobada dhagax waa in midibo mar ku dhaca oo aanu la seegin oo aanu weydaarinin mar keliya aanu ku wada tuurin allahu akbar allahu akbar allahu akbar weliba dee qofku waa arrin khibrad u baahane waxyaabaha dadka loo sii laqime aanusii tilmaanay ka mid tahay hadduu qofku gacantaa bidix dhagaxaanta ku qabsado oo uu is idhaahdo sidii maxaa baashii la midha midhaysan jiray shumburadii oo kale <laughs> kolba midh soo qaado uu is idhaahdo ku tuur dabeedna midh la soo baxo ku tuur waa laga tuuraya waxa waa laga daadinaya intoo la jiido leanna waktiga aad tuurayso saxmad badan baa jirto dadku way ka wada baqayaan meesha oo lagu dhintaabaa lagu yidhi o way isriixriixayaanoo iyagoo wada boodboodaya oo naftu hayso mid waliba isle iska dhanne oo sidaa u wada boodboodaya oo iswada riixayo kasoo soo baxayaana wuu kasoo jiidaya ka sii gelayaana xoog buu ku cadaadinaya dabeedna intiiba waa lagaa daadinaya laakiin toddobada waa inuu qofku gacantaa ku qabsado allahu akbar allahu akbar allahu akbar toddobadiiba uu saa ku dhameeyo midh e, isbeerahoo markaa sideedaadda waa inuu iska sitaayo hadduu ka shakiye uu raaciya hadduu ka shakiyey wey haddii laakiin uu ku hubsaday toddobadaba waa inaanu waxba kasii dabageynin marka hadduu keligii tuurayo wey haddii uu qof labaad ka tuurayo oo waalidkiisii iyo dadkii aan meesha gelayn uu ka tuurayana toddobadii kaleoo gacantan uu ku sitay waa inuu ku shubtaa markaa dabeedna iyagana uu isku daba qabtaa mutataaliyaat curfan sida caadigaa ah isdaba socda allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar in yar buu kaga baxaya qof qaala alculamaa ibnu mascuud sidaas ku fasiray oo halkii sunnahay ka warramaysay suurat lbaqara fiihi daliilu calaa ana tasmiyata suwar lqur'aan bima dukira fiiha min asma waahbaar kaalbaqar walfiil walisraa washucaraa waxa halkan uu ibnu mascuud ku caddeeyey suurad suuradaha waxyaabo lagu dhex sheegay in loogu magac bixin karo oo dee qisadii baqarka albaqara sicii reer banu israiil laydhi qala ayaa lagu dhex sheegay suuraddana loogu magac daray suurat waa suuraddii maroodiga waxaa looga jeedaa maroodi baa lagu dhex sheegay suurat lisra iyo suurat shucaraa shay lagu dhex sheegay ayaa loogu magac bixinaya marka xadiidka diidaya in suuradda loogu magac bixiyo wax kale ee soo arooray waa daciif isagu ee odhanaya yaan la odhanay suurat lbaqara ha la yidhaahdo assuura allatii yudkaru fiiha albaqara suuradda baqara lagu sheegay ha la ydhaa lakin suurat lbaqara xadiidkaas waa daciifa kaasuu meesha ka saaraya jamrat lcaqaba saddexdan buurood waxay kaga duwantahay bu ku uhi afar shay ta u horaysaa waxa weeyaan maalinka ciidda keligeed baa la tuuraa labada buuroodoo kale waa lasoo dhaafaya marka dhinaca hawd laga soo socdo ee maka lagu soo socdo ta xagga maka ugu xigtaa la tuuraya waa mid agteeda la isma taago oo waxaynu xadiidka soo socda ku arki doonaa labada buroodoo kale qofku markuu tuuru in yar dhaafo sunnaha nebigu waxa weye inuu qofku istaagu ducaysto halka ka shishayso waynu gaari laakiin labadaa marka la dhaafo ee iyada la tuuro la isma taagay hore baa laga sii socdaa waa mid labaad ay kaga duwan midda saddexaad ay kaga duwan tahay waxa weeye barqin baa la tuuraa iyada oo maalinka ciidda waktigeedu waa gelinka hore kuwa kale kuwa kale laakiin gelinka dambumaa la tuuraa iyadoo iyana ku jirta waxaa kaloo afraad ay kaga duwan tahay dhinaca hoose oo dhinaca galbeeda ah oo ka afarkani uu sheegaya laga tuuraa galbeed baa la iska soo taagaa laakiin kuwa kale dhinaca hawd baa la iska soo taagaa kufuwan axad baa isku fuuqsatay baa la yidhi iminka waxay maraysaa kolba meeshii ku suuro gasho mar bay askartuba dhinaca galbeedna la sheegaya intay istaagaan markuu dadku u bato xagga kale u duwayaa kuwa kalena haddii la yidhi xagga kore ka soo tuur mar baanad gaadhiba karayn oon tuuryada la gaadhayn haddii laakiin aad weydaarato oo markaad sii dhaafayso aad ku soo laabato si dhib yar baad u tuuri karaysa waa meelaha dadku khibradda u baahan weeye xagga iminka haddaad isidaa hore ka soo tuur dadkii oo dhan baa tuban labaatan hir oo mawjadaada isdul taagan oo dhagaxaba la gaari mayso mana jaanisna ma yeelanayso marka waa inuu qofku sidii wax barbarbaraya iska dhigo marka uu la siman tahay bidixdiisa ee uu u egay inuu sii dhaafayo halkaasaa maran oo dadkii oo dhamme ay ka tegeen kuwa horena aanay soo gaadhin kuwii kalena ay ka tegeen dabeedna iyadoo cidlaabay inta tiirkan kuusoo jirsanayso iyadoo laga yaabo xagga shishe lagu dhimanayo o laisjirayo bay xagga shishana maka ee loo sii dhaafayaana ay cidlo tahay wa can jaabirin radia allahu canhu qaala ramaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu tuuray jamrata aljamra buurtii yowma naxri maalinkii ciidda duxan wakti barqa ah wa bacda daalika maalmihii ka dambeeyey maalinka ciidda wa bacda daalik maalmihii ciidda ka dambeeyey faidaa zaalat ishams markay qoraxdu bartanka ka weecato ayuu tuuri jiray rawaahu muslim waa faariqa udhaxeeyo weeye afartii shee halkaa sharax aynu kusoo sheegna wey maalinka ciidda keligeed baa la tuuray wakti barqa'ana wuu tuuray nebigu laakiin saddexda maalmood koob iyo toban labiyo toban saddex iyo toban oo saddexda buuroodba la tuurayo iyana ku jirto jamratulcaqabana ku jirto waktigoodu waa bacda duhur waktigoodu waa bacda duhur waaya rawahu muslim xadiidku waxa uu u daliil u yahay saddexda maalmood ayaama tashriiqa tuuridoodu waa bacda zawaal waxa uu kuhi imaamu nawowi muslim kitaabka muslim dhexdiisa wuxuu ku sheegay sharaxiisa madhabka maalikiyada shaaficiyada axmed iyo jamaahiir lculamaa siday culimadu u badan yihiin waxa weeye waa bacda zawaal koob iyo tobanka labiyo tobanka saddex iyo tobanka ayaamu tashriiqa ciidda maalmaha la tuuraya halkaa waa bacda zawaal abu xaniife iyo isxaaq ayaa waxa uu leeyahy maalinka saddexaad baa qabla zawaal la tuuri karaa khilaafka culimadu marka loo noqdo waa inahaas wey waktigoodu goormuu taagnaan karaa waa arrin aada u muhiima ah waktigan waa la isla waafaqsan yahay ilaa qoraxdu intay dem odhanayso in waktigoodu joogo labiyo tobankiiyo barhka laga bilaabo markay qoraxdu laaxato ilaa intay dem odhanayso waktigoodu inuu yahay waa la isla waafaqsan yahay laakiin kol haddii qoraxdu dhacdo oo habeennimadii la gaadho kii aad maalinkii tuuri lahayd habeenkii taloo ma tuuri karaysaa waa mas'ale ay culimmadu isla khilaafeenoo saddex madhab baa qaba in la tuuri karo macnaa habeenkii la tuuri karo dabeedna wuxuu yihi qaraaru hay-ati kibaari alculamaai bishani ramyi ljimaari wa nafsuhu maa yali culimada sacuudiga ee fatwada bixiya arrintan markii ay daraaseeyeen iyo madaahibta qaraarka ay ka soo saareen waxa weeye in habe maalin habeenka ciidda habeenka ciidda dumarka iyo dadka ducafada iyo kuwa tamarta dana sidaynu xalayta soo marayno iyo ciddii wadaaba ay kusii guuro geli karaan buurta buurtii ay ahayd barqada in la tuuro habeenka ciidda waa lagusii guuro geli karaa waa la tuuri karaa taasi waa mid midda labaad waxa weeyaan buuri cadamu jawaazi ramyi ljimaali alaa ilaa ayaami tashri ayaama tashriiqi qabla zawaal saddexdan maalmooda ciidda ka dambeeya ee buuraha la tuurayo inaan la tuuri karaynin wixii ka horeeya duhurka macnaa qoraxdu intaanay leexanin lama tuuri karo taa laftigeeda ayay imika qaraar dambe ka soo saareenoo ay leeyihiin waa la tuuri karaa oo sanadkan baabaan u malaynaya inay ahayd fatwadaa culimada ay soo saareen kadib markii saxmadii farabadatay ee dadkii la kala hori kari waayo xujaajina aada u badatay ayaa waxay idhahdeen iyadoo maslaxadda la ilaalinayo mafsadada la hor joogsanayo had iyo jeer ikhtiyaaraad si uu ugu yaro badan yahay dhaqdhaqaaqa xagga buraha marka la eego gelinka horena waa la tuuran karaa waxaa kaloo majlisku uu soo saaray buui isaga oo sidaa u badan in habeenkii la iska tuuran karo maalinkii koob iyo tobnaad halkaad ka tuuri lahayd inaad tuuri karto habeennimada labiyo tobnaad maalinkii labiyo tobnaad halkaad ku tuuri lahaydna habeenkiisa inaad tuuri karto ka dambeeya oo waktigiisu tuuriddaa saddexdaa maalmood la tuurayaa wuxuu ka bilaabmayaa bay markaa qaateen waa sida madaahibta eh, laba madhab ama saddexba ay qabaane bacda duhur ilaa habeenkii waaga berigiisa intaan la gaadhin intaasuu soconaya yuriidu allahu bikum lyusr wamaa jacala calaykum fi diini min xarab si aan cidhiiri weyna waxaa kaloo iyadana markaa ay xuseen yajuuzu taakhiiru ramyi kullihi ilaa aakhiri yawmin min ayaami tashriiq mararka qaarkoodna jamaraadka tuuridoodoo dhan haddii arrinku qofka ku yar adkaado inuu isaga dibdhigi karaba saddexda buuroodba maalinka u dambeeya u tuurayo sida shinqiidiiba tafsiirkiisa uu ku rajaxay axmed iyo shaaficina madhabtooda uuba nisbeeyeyda laakiin taasoo kale waa marka cudurdaarjiraha loo qaato وعن بن cمر رضي الله عنهما أنه كاaنa عبداللaahi wuxuu ahaa يrمي wuxuu tuuri jiray الjمرة الدuنيا buurta soke waa buurta soke xaggee u macnaha markaad mino ka timaado dhinaca hawdaad ka soo socoto ayay xagga mine u xigtaa dabeedna qofkii dee socday waa ta ugu dhow ee markaa ka hor imanaysa marka u horeeyada aljamrat dunya buurta dhow bisabci xasayaat toddoba dhagax buu ku tuuri jiray waaya waa ibnu cumaroo sunnaha aada u dabiqi jiray yukabiru allahu akbar buu odhan jiray calaa itri kulli xasaatin dhagax walba dhagax walba dabadii wuxuu odhan jiray allahu akbar allahu akbar ayuu odhan jiray calaa itri kulli xasaa dhagax walba dabadii uma markuu toddobadaa dhammeeyo yataqadam wuu sii dhaqaaqa buurtuu dhaafa ayuu dhaafaya uma yushil ya'khudu lmakaana sahl meesha nafiska ahee waasaca ahee buurta ka shishaysa markuu tuuro halkaasu tegi jiray yushilu makaanka sahalka ah ee waasicee isku siman ayuu tegi jiray oo berigaa idinka dee waaba laysku wada simay berigaa sanaag iyo babac banaanaba ay lahayd buurtii oo ka yaro shisheeye halkaasuu istaagi jiray fa yaquumu wuu istaagayaa fayastaqbilu qiblata qiblada ujeedsanaya uu uba sii socdayba dabcan xaggu usii socdunbu ujeedsanaya ee maaha inuu dhan kale ujeedsanayo oo markaad hawd ka timaado qibladii waxay kaa xigtaa waqooyi ayay kaa xigta ila halkii loo tukanaye qibladu markaa waqooyi bay ka xigtaa sidan innagaba nagu tahay qibladu qaabilaya halku usii socdaya uma yadcuu ilaahay buu baryaya wayarfacu yadayhi gacmuhu kor u taagaya wayaquumu awiilan in badan buu taagnaanaya macnaheedu waxa wey buurta koobaad marka la tuurte la dhaafo waa la ducaystaa intoo la istaagaa la ducaystaa uma yarmi lwusطa buurta labaad buu haddana tuuraya uma yaakudu wuxuu u yara baydayaa daata shimaal dhinaca bidix macnaha waa sanaaggii iyada ka shisheeyeoo barbarka bidix u yaro badan wayaquumu wuxuu istaagayaa mustaqbil alqibla isagoo qibladii ujeeda halkuu usii socday uma yadcuu ilaahay buu baryayaa wayarfacu yadayhi gacmuu kor u qaadaya wayaquumu awiilan in doora buu taagnaanaya in dheer iminka abcan waxaa dee badan saxmadii marka had iyo jeer maalinka ciidda iyo maalinka labiyo tobnaadee dadku yaacayaanay baxayaan oo kale iyo ee mustacjiliinta ay yihiin oo kale waxaa aada u fara badan markaad buurta tuurtee dhaafto dadka ayaa aada u badan marka in fara badan bay askartu halkaa ka ilaaliyaanba dadku inay istaagaan oo ducadan iyo sunnahan la dabiqaya haddii dadku isku jidayo isku dhimanayaan mafsadada iyo dhibka ka imanayaa laga feejignaanaya dabeedna askartu adigoo ducaysanaya ku riixaya markaase odhan war ka dhaqaaq meesha socda haystubina waxaa kaloo jira dad badanoo iyagu aan ducadaaba xusuusanayna hebel ma ka soo baxay meeshii iyo talow mee iyo xaggan usoo baydh <laughs> sidaad iyo jeer colku marka uu meel ka food qaado oo kale la isugu yeedho in badanoo go-a war xaggan usoo baydh ayaa iyaguna jira oo iswada tubaya markay dhaafaan bay iswada tubayaan kolkaasay dabeedna diidaanba in la istaago waa intay kuu suuro gasho laakiin waxa roon meel janis lahoo qofku hore inuu dhaafo in doona uu ku ducaysan karo nafisa dee oo aan dadkana saxmadaynayn cidna aydaan isku qabsanayn oo bannaan ka shaysa inu tago eryada laga sii baxayo labuu tuuray markaa uma yarmii wuxuu tuurayaa jamrata daati alcaqaba buurta karinta leh min badni alwaadi xagga doox ee biyo shubka leh oo dhinaceeda galbeeda ayuu ka tuuri jiray walaa yaqifu cindaha iyada agteeda isma taagay oo ta u dambaysa waxaa ku dhammaata minaba markuu tuuro uu ka soconaya iyadu duca fa fayaquulu wuxuu odhanaya haakadaa sidaasaan ra'aytu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ku arkay yafcaluhu isagoo samaynaya rawaahu albukhaari marka sidaasay tahayoo farqiga u dhaxeeya waa intaa weeye labada hore ag dabadoodana waa la ducaystaa tanna iyadu duco ma laha saddexdaa duuradin ayaa tashriiqa la tuurayo xadiidku waa u daliil buurta u shishaysa ee masjidulkhayf masjidkan weyne ku yaalla mina masjidulkhayf la yidhahda u xigta ayaa laga bilaabay dhagaxaanta lagu tuurayaa waa toddoba toddoba wey saddex meeloodoo min toddoba ah ayuu qofku qaadanaya koob iyo labaatanka ah iyo dabcan wixii uu ugu talagelayay ila meesha ama foorarsan kara waxba ma qaadan karee waa in yaroo siyaadina wayna jeebka ugu jirta haddii waxuula seega ama ka dhacaan sidaasay marka aimadu qabaan qolyaha shanta iyo lixda iyo ku sheegaya qowlkoodu waa liitaa waxa la odhanaya marka la tuuro kadibna waa takbiirtaa wey bismi illaahi allahu akbar imika bisin muu sheegina waa takbiirtaasun takbiirtaasunbaa sheegan habka loo tuurayo marka buurta u shishayse la joogo ee ay kaga duwan tahay horeynu usoo aragno haddii la odhanayay ama culimada qaarkood ay ku cileeyeen waxa kala duway labada hore iyo ta dambe meesha laga tuurayo iyagu way ka jaani karoonaayeen iyaduna way ka cidhiidhisanayd meeshay ku jirtaa ka cidhiidhisanayd haddaba maadaama ay iminka nafis noqotay ha laga tuuro halkii iyagaba laga tuurayay taa la odhan maayo laakiin sunnuhu dee waa shay la raacayo un sidiis mar walbana shaygii sunnaha hadduu kuu suurogeli kari waayo shayga waajibkuunbaad ku mitinaysa waajibku wuxuu ahaa in toddoba dhagax lagu dhufto dhankaa doonto kaga kaalayo ama xagga dambe kaga kaalayo ama xagga hore ama tartiibtana inaad ilaaliso ta koobaad laga bilaabo ta labaad lagu xigsiiyo ta xagga maka uxigta lagu dambeeyo tartiibtaana waa in la ilaaliyo toddoba dhagaxna lagu dhufo waajibku waa kaa ee hadduu qofku ka soo bilaabo ta maka oo dabeedna hawdu u socdo way dhacdaa taa laftigeedu oo dadka qaarkood baa maka siday isaga joogaan maalintii markuu doonayo caawa inuu soohoy inuu mino kusoo caraabo ayuu ka soo bilaabaya ta u shishayd kaasuu talabaad kusoo xisinaya xaggii hawd buu la soo kacaya ta u shishaysunbaa u tirsan markaa taa uu ku dambeeye unbaa u tirsane ila waa salaadu dabadii ka soo bilaabae labada kale dib ha ugu noqda markaa waaya marka faralkunbaa lagu mitinayaa sunahani hadduu kuu suurogeli waayo qaala shaafici aljamratu mujtamacu lxasa laa maa saala min alxasa sheekaasina waxa uu kordhiyey buurtan la sheegayaa waa dee inta meesha la tuurayo wey laakiin ma aha dhagaxii lagu tuurayo ka daatay oo dhagaxa la tuurayo laftiisu dee marbuu istuulaayo buurta hareeraheedaba uu isaga laftiisu buur yar noqdaa inkastoo imika bahalaatan garre iyo waxay kaga nuugaan oo ay ka saaraan qaybna uu hoos u daato oo ay ka saaraan haddana haddii dhagaxii hareeraha uu istuulo dhagaxan dadku tuuraya inaad adugu kusii dhufato maaha waa in meesha la tuurayaa leega qaraarkan kale uu leeyahy majliskaasaa soo saara hay-atu kibaar lculamaa waxa weeye taqarara bilitifaaq annahu laa yajuuzu binaau xawd zaa'id cala alxawd almawjuud xaaliyan wa an yabqa calaa maa kaana wamacluum ana alxasa mataa wasala ila alxawd ajza macnaha meeshan darka ah ee loo sameeye godan kaasunbaa gudihiisa lala eeganaya وعن ابن cمر رضي الله عنهma أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل نبgu waxa uu yihi marka intaynaan halkaa hore dhaafin malaa wuu ka baxayba jamaraadkii waa cibaad cibaada ilahay baa inagu adoonsaday halkaa in la tago goobtaa caalamka ku taala ayaa ilaahay addoommaha uu faro uhi halkaa taga sii socda oo soo socda oo halkaa tuura oo halkaa fadhiista oo halkaa sidaa yeela addoonnimadaada un baa la weegaya kii meelahan marmare intan ilaahaybu ku addoonsaday maraano waa addoon kii diidayna wax macnaaha kuma jira maxaa halka laga orordayaana haddii la ordayana meesha beeraha iyo barwaaqada lagu dalxiisi kara maa la tago ka ilaahay la murmana meeshaad doonaysa mar baa la leeyahy adu meeshaad janno ka helaysa adaa marka waa imtixaankaasun wey wixii qofka la faray waa inuu la yimaado wixii la faray unbaa qiimo uu ku yeelanaya camalkiisu marka waxaa la sheegay dhagax dhagaxani dee qadarka uu yeelanayo waa inuu yahay bahalkan baaqilo oo kale ama fuulka oo kale wax sii waaweyn waa inaanu noqon arabakida iyo fuulka iyo arabakidun in yar inuu ka roonaado fuulkaa burburan maasan digirta ayuu laleegaanaya waa inuu dhagax yahay oo aanu noqonin ciid iyo wixii lamida ah. ciid burburaysa waa inaanu noqon inuu dhagax yahay dhagax halka laga qaadanayo way soo aroortay waktigii rasuulka sal allahu alay slam musdelifo laga sii qaatay laakiin shardi maah aha lafteeda waa laga qaadan karaa iyo mukhayamka eryada la degan yahay waxa shardiyahu kan lagu tuuray ee dushiisa saaran ayuun baan ku ansaxay ee haddii aad wax kaa daatan ama aada weydo meesha buurta ka shishaysa ee eryada agagaarkeeda waad ka soo guran kartaa ku wakti hore lagu tuuray oo dib loo celiyey ee kan meesha saaran un baan gudaynin dhagaxa ehm, dadka qaarkood baa aada arkaysaa iyagoo siin maydho oo dadka caamada musdalifa habeenkaa ciidda ay ka buuraha wada caddaanayaan hor dadkii waxaan buuraha saaray ee riyo buur daaqaya ay ugu egaadeen waa maxay saa lagu odhanaya dhagaxaasaa lasoo jejebinayaao dhagaxaa lasoo urursanayaao waa la maydhaya markaasuu nin waliba intuu maydho dhagaxa dhalaaliyo <laughs> ayuu kusoo guranayaa boco obreshon weyn bay ku qaadanaysa waxaasoo hawla maya halkaas waynu kasii qaataa markuu sii socdo isagoon wax dhiba lahayn dhagax baa la yidhi oo laynagu addoonsaday hadduu qofku wax kale ku tuuro dacas iyo qori iyo ul iyo bir iyo waxaa kuma ansaxayso marka dhagaxan la tuurayo dee waxaad arki karaysaa inuu yahay wax aada u yaryar oo aan maaragtay waaweyneyn oo waa waa tacabudun ilahay un baa inagu addoonsaday laakiin shaydaan meesha lagu dilayo fadhiyaa ma jiro laba arrimood weeyaano shaydaanku wuu ka xariifsan yahay intan la karbaashayo mid meesha sii fadhiya shaydaanku waa ninkan dhanay nagu cabaye dabada inaga wada jeefka inagu ritay marka inta lagu tumayo inuu halkaa kuu fadhiyo shaydaanku noocaa nacasuma ah midda kale dee muxuu ka taribo kari kan yar waxba ka tari marka qisada shaydaankuna qisho qiso maaragtay jirta ma aha oo dee daliil uu ku soo ama xadiid iyo dee qur-aan wax sugaya ma jiro in sidaa loo fahmo wey dadka qaarkood baa kolkay tiradu ka dhammaato kabta la baxaya ku dhufanaya ama kolkuu ku dhameeyo toddobadii ayuu odhanaya lacnatullaahi cala shaytaan alkabiir eeshiyaankay u yar badan yihiin qaar baa soolad usoo qabsaday oo ku dhuftayna way sheegaya baalkaa horta mar una ka soo ciilbaxo markaa kolka aada boorarka waaweyn boor baa waxaan oo dhan hagaya qofkii wax akriyaya urdooga luqadan urdooga oo dadka meesha dee inta badan usoo xajaa waxay u badan yihin urdooga muslimiinta shaydaanulkabiir iyo shaydaanusakiir iyo waxaasaa ku qoran meesha marka ha u qaadan in shaydaanku jooga luqadooda buurtiibaa ayaa magacaa iyagu ay u yaqaanaa buurta yar iyo buurta yar buurta yar iyo buurta dhexe iyo ka weyn ayaa waxay u yaqaanaa shaydaanka weyn iyo ka yar iyo ka shishe marka luqadii ay fahmayeen baa lagu qoran shaydaan ma joogo meesha waay intaasuu jamaraadkii kaga baxay iyo axkaamtoodii qofkuna haddii maalan jamaraadka uu ka tagaba oo aanu tuurinba dee dhiigunbaa ku waajibaya ee xajkiisii ma burayo si oo de waataynu hore usoo xusnay xajku inuu leeyahay shuruudo shuruudahaasoo u qaybsamaya shuruud lwujuub iyo shuruud sixa shuruud lwujuub shuruud marka laga helo qofka xajku uu ku waajibayo iyo shuruud sixa oo qofkanuu xajku ku waajibay laftiisa shuruudo uu kaga ansaxayaa jiro kuwanaynu tirinayna u kamid ihin axkaamtan oo dhan waa si siyaabuu kaga ansaxaya arkaantii xajka waataynu soo tilmaanay ay shanta ahayd xidhashadii iyo dawaafulifaada iyo sacyigii iyo xiirashadii iyo carafo joogsigeedii shantaa wixii ka soo hadhayna waxay ka mid ahaayeen waajibaadki marka qofku waajibaadka hadduu ka tago dhiig baa lagu kabaa hadduu arkaanta ka tagana dee qaarkoodna xajkiiba ma ansaxaya sida xidhashada iyo carafo oo kale qaarkoodna waa inuu la yimaado wixii sunnayaalana dee fadligii unbaa qofka ka yaraanaya mooyaane xajkiisii ma burayo marka sidaasi bay u tartiibsantay axkaamta maalmaha ayaamu tashriiqa hadduu qofku joogana dee waa tanaynu aqwaashii culimada arkayno masalan maalinkii koob iyo tobnaad baanu tuurin maalinkii labiyo tobnaadna muu tuurin jaahil buu ahaa ama uu yaro xanuunsaday marka fatwada loo dhiibaya waa inay noqoto maalinka labiyo tobnaad ku noqooo labada cishaba isa soo raacay kii shalay iyo maanta isa soo raacay marka neefkii wuu ka baaqsanaya kolley khibrad aada u badan buu u baahan yahay xaqiiqatan xajku qofku isagoo kitaabulxaj si fiican u yaqaana haddii aanu khibrad ulahayn wax badan unbaa si maaragtay uga yaro madow mararka qaarkood baa jamaraadkaas dadka laga yaabaa inay mabiidka dhaafiyaan mabiidka manaa mabiidki laba arrimood baa la isla ilaalinaya waa in minana loo hoydaa habeenkii dee buurihiina la fuuraa labadaba waa in la isla ilaaliyaa dawaafkiina haddii aad haleelayso aad kasoo soo gaadhsiisaa iminka waxaa ku soo kordhay wax saxmad la idhaahdaa jirta masalan qofku makuu taguu sidhi soo dawaaf kolkaasuu is odhanayaa aada usoo hoyatid hoyasid mine maka iska joog maanta oo caawa mino ku caro waxaaba laga yaaba inuu caawa gaariba waayo minaba wax yar bay u jirtaa shan kilomitr ama toddoba kilomitr meelaha gaariguu raacay ayaa meel askari ku xidhaysa isbaara loo dhigayaa saxmad baa dhacday dariiqiisii baa xidhmaya meeluu ka noqdaaba ma jiraba ama meeluu gaari kaga degaba ma helayo marka marar badan bay tahay qofku inaanu gaadiidba fuulina iska lugeeyo waktigaas oo kale وعن بن cمر رضي الله عنهم أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم allaahuma arxam ilmuxalliqiin ilaahay u naxariiso kuwa dhukurta kuwa dhakada dhukurta iyagoo camalkan gudanaya qaaluu waxay idhahdeen walmuqasiriina kuwa gaabsada timaha ilaahay u naxariiso u raaci ya rasuula allah rasuul allah kuwa timaha gaabiyana u ducee markaasuu yidhi allahuma arxam bilmuxalliqiin haddana kuwii dhukuranayay buu u duceeyey qaala fi aaliai markii saddexaad baa wuxu uhi walmuqasiriina iyagana kuwa timaha gaabiyana ilaah unaxariiso mutafaqun calayh waaya mustafaadaadka xadiidka waxyaabahaynu ka qaadane waxaa ka mid a ah arkaantii xajka waxaa ka mid a ah qolyaha qaarkoodna waajibaadkay ku tiriyaane kollayba labada waa waa laba shay oon laga maarmaynin xiirashada ama gaabsashada ayaa ka mid a ah laqad sadq allahu rasuulahu ru'ya bilxaq latadkuluna almasjid alxaraama in shaء allahu aaminiin muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin laa takhaafuun marka idinkoo timaha xiraya idinkoo gaabinaya la iskuma daraye muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin wawdana bimacnaa aw ah macnaa waa maanicatu lkhuluwi wa maanicatu ljamc labadu inay meesha ka wada baxaanna waa la diidaya inay kulmaanna maya waa mid un lala imanaya muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin marka xiihashada la xiihanayo ama la gaadsanayo waa camal cibaado ah waayo waxa fadli badan sidaa aada arkayso in la dhukurto erayga af soomaali ahaan aynu u naqaanaa taas inuu qofkii dhakada muldhiyo ama dhukurto taasaa fadli badan sidaasay madaahibtuna ku tegeen aayadiina waa taas wey latadkhuluuna lmasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasin ducadii nabigana waad arkaysaa calayhi salaatu wasalaam ah, haddii ay gaabsasho tahay iyo haddii ay xiirasho tahay ma qayb baa la gaabinayaa marka timihii ama la xiirayaa mise waa lagu wada dhammaystiraya waa in lagu wada dhamaystiro gaabinta iyo xiiridda labadaba labadaba dee kol haddii madax la idhaahdo waa in haddaad xiirinaysana aada wada dhukurataa haddaad gaabanays gaabinaysana aada iska gaabisaa dadka qaarkood baa in yar un taabta iyo taabashadaasi dumarkae u goonintay laakiin raggu sida fadliga badani waa madaxii la masaxayay markii waysadoo kaleo waa in lagu wada dhammaystiraa wasaxiixu annahu laa yujziu ilaa kullu waayo madaxa marka laga shaqaynayo haddii la maydhayo iyo haddii la saliidaynayo haddii la feedhayo haddii la xiirayo haddii la gaabinayaba dee waa la wada dhameeya وxakى النawiy alijmaع عalى xalq الجamيع wاlmuraadu bاlijmaع aلصaxaabaةi waslf waxa xadiidka laga fahmayaa xajka iyo cumrada aliktifaa fi اlxaji wاlcumra bialqi waaxid bilxalqi waxd hadduu qofku xaj iyo cumro wada gudanayo mid quraa ku filan inuu ama gaabsado ama muldhiyo waa hal marun laakiin laysuma geynayo hal xiirashaa la sheegay iyo gaabin meeshan la xirayo ee la gaabinayo dee aayadda cayin ru'uusakum baa ilaahay ui dhakooyinkiina dadku meelo badan bay sima ku leeyihin qaar baa laabta kulao qaar baa gacmaha timo badan kulahoo kuwa la muldhinaya la gaabinaya ee laynagu addoonsaday kuwaa maaha sida aayaddu ay sheegtay waxa weeyaan qaybtaa dhakada muxalliqiina ruusa من أسرار الحلق والتقصير أن فيهما كمال الخضوع والتذلل لله تعالى وإظهار العبودية والانقياد لطاعته ولذا صار الحلق أفضل من التقصير liannahu ablaqu fi taxqiiqi hadihi alcibaadati ashaciirati aljaliila waliana alxalqa adalu calaa min sidqi niyati saaxibi fi tadalluli lilah laba xikmadoodba waa noqon karaysaayo ta u horeysa isnadiifin wey isnadiifin baa ku jirta oo qofku dhowr caanamaal soo yaro dib jiray dadkuna waa kala timo badan yihin marka waxaa laga yaabaa maalmaha aanu udgoon marsanine feedhashadu si ay ugu yarayd in wixii kusoo xidhmay uu iska nadiifiyo oo qofku daahirka iyo baatinka labadaba nadiifuu ka noqdo dembigiina ilaahay ka dhaafo waa ka aayaddu ay tilmaamayso uma liyaqduu tafatahum wixii wasakha iska nadiifiyeen waktigaa camalka ay ka dhexbaxayaan midda labaad xaqiijintii addoonnimada ayaa ku jirta halkan oo markanuu qofkii timihii gaabinayo ama uu xirayo waxa halkaa ku jirta adiga oo u dhowaanaya dhinaca tabaruca iyo isdhuldhiga iyo addoonnimadaada usii dhowaanaya labadana waxa usii sii dhowi badan dhukurnaan oo asraabtii xajka ka mid tahay in dadkii la isu egeysiiyo inay siman yihiin ilaahay hortiisa amaam allah oo ay shabahayaan maalinka qiyaamaha markay isu yimaadaan oo kale dharkoodaa isu eg muuqaalkoodaa isu eg maqaalkooda iyo hadalkoodaa isu eg macnawiyaadkoodaa isshabahaya waa dad wada dee halkaa wada xalinaya oo soconaya iyagoo isu eg marka sidaa dharkooda isugu ege dhakadooduna wayna isugu egahay oo la kala garan waaya kii maalka ahaa iyo kii madaxda ahaa iyo kii timaha jilecsanaa iyo kii timaha adkaaba ha wada dhukurnaadeen taasaa u dhow lidaalik ba had iyo jeer qofka isyar qaadqaadaya ama isyar reer magaalaynaya inta badan dhukurnaantan uu jecelyahay nacab yahay soo maha dhukurnaantan dadku inta badan ma jeclo ee jecel jecelyihin leannahu had iyo jeer qofka waxaa la idhahda warso adigana isbedelay maxaa kugu dhacay waa dhukuratee markaase dadku odhanaya weligay maan dhukunan anugu dhakadaa xiiri maya waan gaabinaya waan gaabinaya marka waa kamaal ismiskiinintii iyo addoonnimadii iyo xaaladaadii caadiga ahayd inaad ku noqoto tanaa ugu dhow marka saasaa la doonaya dadku inay sidmaan baa dhukurnaantu waa arrin muhiima ah. waa inaad u egaataa dhibo dadkani siminaar bay marayaan siminaar loo dira wey askartuna markay dhibooga yihiina siminaarka ay soo dhammaystaan ama gelayaanba waa loo dhukuraa ha isu egaado dirayskooda iyo dhakadooda iyo qowlka uxoogoo dham isu waaya taasi waa taa wey laakiin xajka iyo cumrada waxa fadli badan bay leen culimadu cumrada in la gaabiyo oo dee hadhow xajka la xiiro ilaa waktigoodii baa isku dhowa hadhowto wax la xiiraan la qofkii markaa isagu aan timaba lahayn dee sida caaisha ay xusayso radia allahu canha wuxunu iska marin doonaa un mandiisha allauxiirka kii la odhan jiray abu bilaarkii weynaa isagu timuhu uu yaro muldhin doonaa un macnaa wuxuu marin doonaa un baashan muusida laydhaha iskaga xoqa un mirmirka meelaha ka taagtaagan ayuu iska xoqi doonaa hagra wuxuu leeyay un hagrashana waa iga wale ilaah waxaan hagraday ma jire waa kaa wey wacan ibni cabbaasi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yihi laysa cala nisaa'i xalqun dumarka xiirasho laguma leh wainamaa cala nisaai taqsiir dumarka gaabin baa lagu leeya ina timaha gaabiyaan rawaahu abu daawud biisnaadin xasan xadiidku waa la xujaysanaya laysa cala nisaai xalq dumarka laguma le dhukurid ay timaha dhukuraan maya iyagu wainamaa cala nisaai dumarkii waxaa lagu leeyahay maxay ataqsiir inay gaabiyaan xadiidkaas waxa uu xusay raggii iyo dumarka marka ay camalkii gudanayaan cibaadadaha xaji iyo cumrada waxyaale ay ku kala duwan yihiin inuu jiro dumarka arrinkoodu meelo badan bay ragga kaga duwan yihiin xagga camalkan cibaadada marka waa iskaga mid wixii sharcigu aanu ku kala duwin shayga sharcigu ku kala duwan dee sharcigaa la raacaya marka u horeeyaba dharkii bay ku kala duwan yihiin oo gabadha xaajiyadda ah ruuxa dumara kee mu'minadee xaajiyadda ah iyada dhar cad laguma leh laguma lahaa laba go laakiin dharkeedii ay xidhan jirtay asturnaayo xijaabkaabay iska gashanaysa isagoo midabkiisii iyo asturnaantii shuruudihiisii isagoo iskale shuruudihii xijaabka wejiga iyo labada calaancalood ayuunbay bannaynaysaa macnaa intaa hore ee gacmaha cumaacumaha iyo wejiga ayuunbay bannaynaysaa taa laftigeedana qoladan khaliijka wayba wejigana way u xidhaanoo waxay usii sameeyaan bahal yaroo burqoc ay dhahdaanoo koofiyaddan koofiyad faranjid oo kale ah ayay u sameeyaan koofiyad faranjida garata tan fuqa dhuuban ah, islaanta iyada wejigeeda la arki maayo bay idhaahdaanoo xaggaa aad bay uga dadaal badan yihin dabeedna waxaad arkaysaa un islaantiio iyadoo la exraaman yaho camalkii lagu jiro wax yar un koofiyadaasun gashamo dabeedna niqaabkii sidaa ugu laalaaday ta wejigii baa hore looga kicinaya xadiidkii caaisha raggu markayna soo horumaraan wejigaana kusii dayn jirnay bay ka qaada waaya waa inuu xadiid inuu xiirashadu ragga ku gaar tahayba ijmaaca oo laysla waafaqsan yahay dumarkiina sida waajibkahay waa gaabin iyana waa ijmaac halkaa waxaa ku jira dee ilaahay baa markuu ka warramaya dumarka waxau ihi awaman yunashau fi lxilyai wahuwa fi lkhisaami ayru mubiin dadka lagu barbaariyo quruxda baa ilahaa wy waa qaar qurux lagu barbaarinayo dumar quruxdu qayb bay ka tahay inuu qofku timo iska yeesho oo gabadhu ay iska timaheedaa iska yeelato inay dhukurnaato iyo quruxa <laughs> islaan dhukuran marka had iyo jeer ay xanuunsadaan dumarku ee dhakhtarku idhaahdo timaha laga xeero ayaanay dadku kaba xeerinba niyada dhakan masar lagu xidhaba markaa noqon mayse sida kaluunha loo daweeya baa laodhanaya daktarka <laughs> marka quruxdoodii baa quruxdii ah, maynaa sheegin dee dhaqankan gaalada ee isqaadqaadka ah ee gabadhu suurka ay isku taagaysee ninka ay isu egeysiinaysay timaha gaabsanaysa cagafta marinayso taasi waa arrin kale waa ummadee ka dhex siibatay dhaqankii wanaagsanaa laakiin dhaqanka fiican iyadu qurux buu yahay dumar timo وعن cabd للahi بن cمr بن cاaص رaضي الله عanهuma أna رasuula الlahi salى الlahu عalayhi وasلم وaqفa nebigu markaa cafwan halkaa waxaan sii raacin lahaa intaynaan dhaafin dumarka laftigooda habka ay u gaabinayaan waa in timihii ay iyaga horta iska gaabinaya raisla tegi maayaan haddaad dumar wado raislaha ugeyni waa ceebe iyagaa maqasyar loo soo iibinaya dabeedna xaafadii goordho marka lagu noodo ee la dawaafo ayaa maqsinkoodii iyagoo iska jooga ayay timaheedan bay kor u qabanaysa timaheedan dheer ah, ayay tu kale kor u qabanaysa caaradooda sare ayuunba in yaroo la eg xubin ayay ka jarayaan timihii dabcan way wada dheer yihiin meel bay isugu soo urureen intaas sarraysuma in yar laga jaraya intaasaa ku filan leannahu kol haddii hal mar lasoo wada qabtay iyagoo xidhan dacalkooda korena in yar laga jaray intaasaa ku filan laakiin cawradooda la faydfaydi maayo dee ra-islayaasha raggun baa gelaya waaya iyagaana isku filan boo hawshaa fulin karaba in la ilaawona maaha oo dee qofka xalaalowgiisii baa ku xidhan gaabintaa yar وعن cabd للahi بن cمr بن cاaص رaضي الله عanهuma أna rasuula الlahi salى الlahu عalayه وasلم nebigu waqafa wuu istaagay fii xajaة الwadaac xajkii ummadda ku sagootiyey ayuu isu taagay ummadda isagoo fataawaha u dhiibaya fajacaluu waxay bilaabeen sharacuu yas'aluunahu inay weydiiyaan ka waran arrintaa ka waran sidaa maxaa su-aalo aada u badan waktigaa dadku camal ku cusub oo saxmad badan oo warwar uu qofku ku hayo wax maaragtay duruufta ku xeeran iyo hawsha uu gudanayo adag ayaa waxay keenaysaa in qofka hadalkiisa iyo su-aashiisa iyo wixiisu ay bataan markaa dadku su-aalahooda aad bay u fara badan yihin meel quraad istaagtaa laga yaaba soddon su-aalood ama afartan inay kuweydiiyaan su-aalahay nabiga u badiyeen isaguna wakti buu siiyey faqaala rajulu nin baa markaa wuxuu nabiga ku yidhi lam ashcur maan dareensanayn aqoon maan lahayn lam ashcur shucuurku macnaa waxa wey dareen maan ogeyn wey maan ogeynoo fa xalaqtu markaasaan iska xiirtay qabla an adbaxa intaanan neefkii gowracin ka hor ayaan iska xiirtay bal ka waran wax miyay iga xumaadeen qaala markaa nebigu waxau ihi idbax walaa xaraj iska gawrac neefka dhibaata ma jirto gawracaasi wuu ku ansaxay dhibaatana ma jirto wa jaa aakharu mid kalea yimidoo faqaala wuxuu idhi lam ashcur maan dareensanayn maan ogayn arrintan siday u tartiibsan tahay fa naxartu neefkii baan gowracay qabla an armiya intaanan hee buurtii tuurin ka hor hadday tuuriddu horraynaysa tuuriddii baan dambaysiiyeyoo neefkii baan gowracay tuuriddiina waan dambaysiiyey ma waxba iga xumaaday qaala markaa nabigu waxau hi irmi walaa xaraja iska tuur dhibaata ma jirte tuuridaadaasi waa sax dhibna ma jiro famaa su'ila yowmaidin maalintaa lama weydiinin can shayin shay lama weydiinin shayada maalintaa la qabanaya ah qudima walaa ukira la horumariyey ama la dambaysiiyey shay la horumariyey ama la dambaysiiyey lama odhanin bal ka waran ilaa qaala wuxuuna odhanaya un ifcal iska samee walaa xaraja ifcal walaa xaraja xadiidkana waxa uu tilmaamayaa saxaabigan cabdillahi bin cabdul caas la yidhahdaa uu warinayo shaqooyinkii la qabanayay maalinta ciidda iyo siyaabaha ay u tartiibsan yihiin shaqooyinkaas camaladii cibaadadaha alla loogu dhawaanayay maalintaa qofka u yaalay ee uu gudanayay xaajigahay ayuu xadiidku tilmaamaya waxaa kaloo tilmaamaya tartiib inay leeyiin camaladaa waxaa kaloo tilmaamaya tartiibtaasi inay sunno tahay oonay waajib ahayn camalada la qabanayo maalintaa waa maxay waxay fuqahadu kusoo jamciyaan radaxaa radaxaa qaarkoodna radaxa si daabka la raaciyana radaxaa macnaha ra waxay tilmaamaysaa ramyigii daalkuna dabxigii xaduna xalqigii ba'duna awaafkii marka sidee u kala horeeya waa in ramyigu u horeeya buurtii la furaa mina subaxdii hore neefkiina la gowracaa dabeetana qofku timihii xiirtaa kadibna kacbadii u dhaadhacaa oo uu soo dawaafaa saddex minaa lagu samaynaya subaxdii markaad buurta tuurto eh, lixdii marka toddobada meelahaada qofkii waa inuu usoo noqdo xaggan mina siduu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam dabeedna uu gowracaa dhakadee xiirtaa ka kolonyaystaa markaasna uu dhaqaajiya xaggii maka uu soo dawaafaa saasay u tartiibsantahay camaladu markaad afartaa la timaado waxa kuu hadhay un inaad mino habeenkii usoo hoyato afartan shaqaad maalintaa kuu yaalla dabcan dawaafkana dee waxa ku lifaaqan oo la socda sacyigiibaa la socda labadaasaa ugu miisaan badanoo de raxmaduna maalintaa badan waayo afartaa wey marka haddii afartaa sa tartiibtaasi ahaato waa siduu nebigu u sameeyey tartiibtoodaasi waa sunay hadduu qofkii kala qalibo oo uu isweydweydaariyo afartan oo uu ka bilaabo kii u suuro galahun iyaduna dhib male ifcal walaa xaraja ayaa u taalla marka halkanuu leeyahay famaa su'ila yowmaidin can shayin qudima walaa ukhira ilaa qaala ifcal shay kastoo maalintaa la weydiiyo la horumariyey ama la dibdhigay wuxuu odhanaya iska samee dhibaata ma jirte shay walba marka lagu leeyay mulaq maaha laakiin waa mulaq macnaahu taqiid waa mulaq aan sii daysnayn oon camaladii xajka o dhan ahayn laakiin ku kooban maxay shaqooyinka maalinta la qabanaya sidaa u fahm ha u fahmin in wax walba la laisweydaarinayo camaladii xajka oo la fasaxay waa shaqooyinka maalinta shaqooyinka maalintaa la qabanayo shay kasta oo la horumariyey ama la dambaysiiye wax laga weydiiyey in la isweydaarin karo fasaxay taasi taa weeyo mutlaqaas inuu muqayad yahay la soco waaya sidaa darteed ayaa mararka qaarkood ay xataa suuragal tahay inuu qofku afartanba wada qaban kari waayo qof xoog lahoo dee aan cid wadanin markaa ducafo ah ayuunba afartan isu mari kara oo qofku markuu shalay oo dhan carafo taagnaa xalayna uu musdalifa kusoo yaro dib jira si uu usoo fakaca fadhiisanayay saakana uu kasoo soo guro galay halkaa buurta saxmadeediina uu la kulmo oo uu tuuro haddii ay doonto laga yaababa inay barqada la gaadho Ehm, neefkiiba ba qali karaba horta markaa neefuu isagu qali karayaa ma jiro inuu cid u wakiisho oo wakiiladaasi ay gawracaan mooy hadduu isdhaado qaldee sariibaddu waa halkee sariibaddu masaafadu soconaya iyo majsalada iyo meesha lagu gawracayo markaa jaanis uma helayaba saa darteed bay tahay qofku inuu cid wakiisho ka soo isaga wakaaladaasaa ugu sahlan xiirashadu way iska sahlanta laakiin haddaba markuu halkaa taaganya buurta uu turo inuu qofku dhaadhaco dawaafki iyo sacygii uu soo raaciyo qof xoog ubaa kari karaya inta badan sidaa darteed baa dadka maatida ah ay tahay inay iyagu mina iska degaan ay iska nastaan oo dawaafkii dee wuxuu xaq u leeya qofku heli karaya inuu ayaamu tashriiq oo dhan sameeyo koobi habeenka koob iyo tobnaad iyo maalinka koob iyo tobnaad ilaa maalinka saddex iyo tobnaad ayuu xor u yaho u xaq u leeyu dib dhigi karaa oo jaa-is u ah laakiin haddii qofkii daciifka ahaa odaygii ama islaantii soo lugeynaya xalay oo dhan dabeedna jamradii iyo buurta tuulideediina loo raaciyo dawaafkana laylaha loo raaciyo wuu jiiftaamaya jiiftaanka mataqaana waxaa laga yaabaa inuu halkaa dhanu ciiro markuu dawaafku dhexdiisa marayo u idhaahdo ma nuuxsan karayo meesha iga saar meelahaas uni soo jiif marka in la isku wado oo qofka la ilaaliyo awooddiisa iyo istidaacadii iyo sharcigu wixii uu ogolaa iyo wt cibaadada inuu ducaystu qofku rabaayo si khushuucla ula yimaado oo nafsi soo raaxa marka waa in labadii la isla akriya oo la eega janiska markaa saxmadu ay yar tahay qofku wuxuu kari karaya kula socda sharcigu muxuu ogol yahay intaa waa in la isla akriya saa darteed baa qofku markuu buurtaa tuuro ama kii ka tuuraya u tuuro ha iska nasto oo mukhayamka ha iska joogo dabeedna wakti dambu nafsi lagu qaada gaadiidaha lasoo dawaaqay waaya marka mustafaadaadka xadiidku waa inaha aynu dusha ka sheegnay wey waxyaabaha laga faa'idaysanaya xadiidka waxaa ka mida ah wuquufu lcaalim fii ayaami almanaasik liiftaai innaasi wa irshaadihim fii manaasikihim waxyaaba aada u haboon waxaa ka mid a ah dadka culimadii maalintaa ah inay isu taagaan dadka fataawaha inay gaadhsiiyaan oo ay deeqsiiyaan oo dadka wax badan loo sheego waa camal dee fursaddii cumriga weeyaano qofkii hal mar la soo gudboonaanayso dabeedna wax badan baa iskaga qasmaya marka in qofkii si uu nasan karo ila masaafo dheer buu soo socdayo wakti buu bixiyey oo tacab baa ku baxee talo waxaagii ma ansixin mise ma ansixin buu ka warwarsan yahay si uu u seexdo oo u caga qofkan in nefis la siiyo oo loo sheego wixii ka ansaxaya wixii ka xunna la idhaha soo soo qabooji soo hagaaji si uu qaboobo taasi waa mid weeye oo baahida weyna loo qabo maalintaas waxa u horreeya waa cilmi weyn afartaa camal inay u yaallaan qofkii ayaanu tashriiqana soo aragna waxaynu ka arkaynaa samaaxadda shareecada iyo siday u dabacsanta iyo sidaan wax cidhiidhi u jirin ilaahay addoonka wuxuu leeyahay si aad u liibaanta iga warhay kolba wixii aad karaysana iigu soo dhawow wixii aan u karayn waa laga daayay ajmaca alculamaa calaa ana almashruuca huwa tartiib siday isla waafaqeen culimadu waxa weeye in tartiibtu wanaagsan isweywedaarintanina ay suuragal noqon karto dee marata qofkii ama aan garanayn ama aan ama awoodi kari waayo haddaba qofku haddii masalan uu jahlihayo ama arrimahan uu ilaawo ama awood la-aani ay ku dhacdo inuu sidan isu weydweydaarin karo way isla waafaqsanyi hadduu qofku caabid yahay ka war tay ka hadlayaan waa taa oo ogaan uu isu weydaariyo oo aanu ka bilaabinba buurtii la tuurayay ee basku iska raacay oo markii uu soo sameeyey wuquufkii waxaan leeyahay mabiidkii musdelifo korku soo sameeyey ayuu helay bas dariiq toosa tegaya maka markaasuu makuu toosu tego dawaafkiiyo sacyigii buu soo sameeyey kolkaasuu buurihii kusoo noqday waktigii gelinkii dambe ama duhurkiibuu kusoo noqday wuu iska tuuray wuu iska xirtay minuu iska yimi xagga dambuu ka bilaabay oo wuxuu aagtay janska caamid buu ahaa uu kasayey marka taa laftigeeda waxa uu leeyahay inaanay dhib lahayn qaala fi lmuqni laa naclamu khilaafan fainamana mukhaalafata tartiibi laa takhruj can hadihi alafcaal can اlijza walaa yamnacu wuquucaha mawqicaha lam yasqut inabiyu alxaraj ilaa waqad ajzaahu lficl taa laftigeedu maaragtay wax dhiba ma laha camalka waxba kama noqonay wa can ilmiswar ibni mahrama radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama naxra nebigu waa gowracay qabla an yaxliqa intii aanu xiranin wa amara asxaabah asxaabtiisiina wuxuu faray bidalika arrintaasuu faray rawaahu albukhaari markii uu soo tuurtay buurta ayuu dabeedna xoolihii gowracay kolkaasuu xiirtay asxaabtiina sidaa sameeyay ridwaan ullahi calayhim kolkuu buurtii ku dhuftay buu dee soo noqday xagga minuu usoo noqday waa kii boqolkii halaad gawracay nabigu calayhi salaatu wasalaam lixdanna gacantiisuu ka gawracay afartanna sayd cali buu dhiiga nasay nebiga ma waxaad uhaysata wadaa ducfa lixdan kaba gacantiisu ka gawracay lixdan halaadkaba innaga qoladan digdiglayaashae bahalahan kuwan jasaarintae wax gawraca ayaa neefka ku xiiqaya neefka dhaqankan had weliba way gagabayaan neefka bay ku dhufanayaan markay u barheeri kari isagoo gabsan bay gawracaya laakiin sida wanaagsan ee loo gawracayo dee suurat lxaj si aad ka akriyaysa sawaafa fa wajaba junuubuhaa bay aayadda ku leedahay sawaafa iyadoo saddex adin ku taagan neefka waa la ysag taagayaa wuxuuna laga xidhayaa un jeenigaa bidix jeeniga bidix ayuun loo laabayaa neefkii geelaha waa la yaro xidhayaa faruurtana waa la qabanaya dhinaca midigna waad iska taagaysa waa la dhuundhabayaa markaad dhuundhawda adigoo faruurta haya dhinacii uu ka xidhnaa unbuu dhacaya waad iska dhaafaysaa kakalun baad faruurta ku dhegaysa saasubaad u wadaysa <laughs> laakiin waxaan la ruquusayo la rifayo la fadhiisinayo mushkiladu waa mushkiladda waa mararka qaarkood ba iyagoo fuushan oo dusha ka fuushan intay faruurta qabtaan gowracaano markuu sii dhacaya iskaga boodaan waa farsamo waa xirfad wey marka kolkiibu dabeetana rasuulku sala allahu alayhi wasalam gowracay hadigaa faraha badan ayaa dad mar waa kan de ilaha yidhi fakuluu minha wax ka cuna buu ilaha yidhi amar baa dhacay marka wuxuu uhi neef walba in yarha laga soo jaro boqolkii halaad mid walba wax yar baa laga soo jaray dheriga ku rida buui waa la barakaysanayaa dabeedna markaasuu maraqiina wax ka dhadhamiye in yarna ka kabaday timii buu xiiray markaasuu dadka timaha loo qaybiyo saa isagu u barakaystay hilibka ayaa isagana timihiisa loo barakaysanaya laakiin de isagu nebigu al nebigii ilaahay bu ahaa ambiyadu soo khatimeoo dee cidi la mid maaha adiguna dee wadaadkaaga timihiis waxba ha ku ridan <laughs> leanna wadaadku la mid maaha nebiga calayhi salaatu cid kaloo nebiga la midi oo sidii isaga loo barakaysanaya candhuuftiisa iyo dhididkiisa iyo timihiisa cid loo barakaysanayaa ma jiro leanna khusuusiyaad buu lahaa ilaa afartan shay ah sida culamada shareecadu ay soo ururiyaan marka sidiibaa timi inaan lagu qaybiyey oo la tilmaamo waktiyo dhoweydba in dadka qaarkood ay wax ka hayeen intaa markuu sameeyey buu dabeedna xidhiidhsaday oo u dhaancacay maaragtay si usoo dawaafay saasay tartiibtiisu ahayd markuu dawaafkii soo dhammaystayna muu sii joogin xarabke minuu kusoo noqday haddana iyo maarata isagoo gacabinaya saasay ahaan mana haleelinba markaa maalinkaa wax ciid la yidhaahdo iyo salaadii ciidda iyo khudbadii ciidda iyo wax kalaa lagu hawlay halkan adugu aad dharka ee maalintaa isga dhaldhalaalinaysa ciid la tukanayo maya qofka xaajigahay isagu faydfaydashu ku jiraa maalinta wax salaad la yidhaahda iyo ciid agtiisa ma yaalano ma garanayaba maba ogaba ah. tiisanuu ku ciidaya isagu markaas wa amara asxaabahu bidalik asxaabtiisiina saasuu faray xadiidku sidaasu marka waxa uu tilmaamayaa naxriga iyo sida loo tartiibinayo ramiga arrintani maaragtay waktigii dee cumratu xudaybiya baaba mararka qaarkoodna tilmaamay inay dhacday alhadyi in kaana min aafaqiyin jaamic bayna alxaji waalcumra qofka hadyigan lagu yeelanayo waajibkaa waa qofkii xaj iyo cumro isugeeyey ama cumrada horraysiiyey hadyi dee sunnaana waa la qali karaa sidaa uu nabiguba sameeyey calayhi salaatu wasalaam qofkii dhaqaale helayana ee maalka alla u badiyeyna waa inaanu neefuun ku eeranin sida soomaalida inaad xoolo badan gawrici kartaa labaatan iyo soddon iyo dee kolba intaad heli karto ila waa meeshii ugu fadli badnayd ee lagu bixin lahaa qofku xoolaha ilaahay loogu dhawaanayo maalintaasa lagu marqaamayo ee fantasiyaha iyo dabaaldega waa dadka muslimiinta faralka lasoo gutay daraaddeed haddii halkan lagu qalana odxiyaa la idhaah haddii halkaa lagu qalana hadi baa la idhaahdaa hadigaasoo sunno iyo faral dee labadaba noqda waxa uu kuleeyahay qaraarkan dambuu sii raaciye hay-atu kibaar alculamaa ay bixiyeen ma banaano hadigaa in qiimo lagu bedelo oo maaragtay lacag la bixiyo iyo raashin maya neefkan unbaa la gowracaya ayaamu dabx sida culimmadu ay u badnaadeen waxa weeye buu ku yihi inay tahay maalinka ciidda hadduu qofku maalinkaa u suurogeli weydo camalka hayo daraaddeed koob iyo tobanka labiyo tobanka ilaa saddex iyo tobanka ayaa uu qali karaa halkee lagu qalaya hadyan baaliqa alkacba ayaa ilaha ui hadyan baaliqa alkacba waa hadyi gaadhaya kacbada waxaa looga jeedaa xaramka uma maxiluhaa ila albayt alcatiiq waa xaramka marka mina iyo maka iyaduna waa manxaro waa lagu gawrici karaa makana waa lagu gawrici karaa minana waa lagu gawrici karaa laakiin iminka dee wixii nidaam bay ku socdaan dawlad baa meeshii ka jirta waxaa la ilaalinayaa caafimaadkii tartiib iyo nidaam baa lagu socdaa marka majzara alqadiima walxadiid majzarada meeshaa loogu talagalay mina barigeeda ayaa lagu gawraci karaa meel kaleo qofku ikhtiyaar uley inuu ku gawraco ma jirte masaalixda halkaa ka samaysan ayuunbaa lagu gawracayaa marka hadduu qofku soo iibiyana halkaas geynaya wallahu subxaanahu watacaala aclam